alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu ala muxamed wala ali muxamed wslama tasliima kaiira uh, ana muslim iyo ana salafi ma alfarqu baynahuma wallaahi ama ana hadihi lmasala fihi ishkaal saas soo qoray uh, waxa u dhexeeya khulaasada kollay as'ilo kama gaadhno cumuum iyo khusuus baa udhexeeya fi lcahdi alawal markii la joogay wakhtigii saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam intaan bidaca iyo soo bixin uh, marka la yidhaahdo dhammaan de waxay ahaayeen muslimiintu cala aljaadda qaar ariiqa marka waxa weeye siraatu mustaqiim wada haysta laakiin bacda dalik maxaa soo baxay waxaa soo baxay waxa weeye sataftariqu ummatii ila firqa kulluha fi nnaar ila waaxida tii uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiis aliftiraaqu ku sheegay oo yidhi ummaddaydu waxay u kala tegi doontaa u kala tafraaruqi doontaa saddex iyo toddobaatan firqo dhammaantoodna naartay gelaysaa hal firqa mooyaane kulluha fi nnaari ila waaxida yacnii firqo keliya ayaa markaa badbaadaysa alfirqa annaajiya laabudda an takuuna min alfirqati annaajiya akhi lmuslim waa inaad noqotaa alfirqa annaajiya ictiqaadan wa camalan waa inaad ka mid noqotaa laa taqul ana maca aljamiic alumma alislaamiya uma anuu ka mid aho yacni markaa koox gaara oo walaa sunna walaa bidco walaa shiica walaa sunna midnaba kuma jiro dee ruux ma odhan kara mid baa beri wuxuu yidhi salaf salaf khalaf khalaf balkaan midnaba ahayn ka warran buuri ma jira mida midnaba ahayn salaf salaf khalaf khalaf saas u cabbira bal kaan midnaba ahayn ka warran miyay dhici kartaa qofku inaanu midnaba noqon ama waa inuu noqdaa min annahji alkhalafi ama waa inuu noqdaa min annahji asalafi dariiqaa salaf raaca ah waa inuu noqdaa xaqiiqatan la ddicaa'an dhab ahaan u raacaya laakiin sheegasho aynay ka ahayn sheegasho bes sheegasho kelii maa tanfac waxay taraysaa ma jirto yaa ruuxu waxaanu ahayn hadduu sheegto ou yidhahdo ana saalix ana sunni ana salafi laa tanfacuhu waxay u taraysaa ma jirto laakiin xaqiiqatan hadduu markaa dariiqii salafka raaco oo dadkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u ammaanay ee uu tilmaamay ummadda inay ugu khayr badan yihiin waddadoodii iyo dariiqoodii iyo ictiqaadkoodii iyo manhajkoodii marka u raaco ay ugu horeeyaan talaamiidu rasuuli sala allahu aleyh wasalam ardaydii nebigu calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed ardaydiisii mataqaana nebi maxamed ardaydiisii waa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam isagaa wax baray ya isagu waa mucallimkoodii waa murabbigoodii waa musakigoodii ya yucallimuhum alkitaaba walxikma wa yusakiihim tarbiyada iyo tacliimta waxyiga la baraayo laguna barbaarinayo oo lagu taskiyeynayo oo halka tarbiya laga isticmaalo ayaa markaa nusuusta waxay ugu soo aroortay taskiya wa yusakiihim ardaydii nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam ayaa salafka ugu horreeya marka dariiqoodii in la raaco iyaga manhajkoodu waa musakan waa la taskiyeeyey waayo ilaahay rasuulkiisa ammaanay waxay haystaan shahaado ya shahaada min alcaliim alkhabiir ilaahay caliimka ahaa ee khabiirka ahaa ayaa markaa waxa weeye siday ugu dhaqmeen ee u raaceen kitaabka iyo sunnada ee u dabaqeen u fahmeen ugu camal faleen u raaceen ayuu ilaahay taskeeyey waa la saxay way saxan tahay ya waddooyin kaleo sulumsuluma soo baxay wa anna hada siraatii mustaqiima fattabicuuh wala tattabicu asubula fatafaraqa bikum can sabiili subusha maxaa looga jeedaa nabiga caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiiska cabdullahi bn mascuud khata rasul lahi sala allahu alay slam khatan mustaqiiman wa khata khuduudan can yamiini dalika wa shimaali qaala hada siraatu allahi mustaqiima wa hadihi subul cala kulli sabiili minha shaytaan yadcuu ilayh nebigu isagoo aayaddaa fasiraya calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeexay layn toosan buu jeexay haddana wuxuu jeexay layman iyo khadad yar oo uu xagga midig iyo xagga bidix laynkaa ka jeexay layn waa toosan yaho waa layn weyn layman yaryar baa hareeraha sidaa uga raacsan markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haada sabiilu allaahi mustaqiiman kaasi waa waddadii ilaahay xaaluu toosan yahay wa haadihi subul kuwan hareeraha markaa ka farcamay ee ka leexdayna wadiiqooyinka yaryari waa subushii subushu waa ta aayadda lagu sheegay walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih tanna waa subushii oo allah markaa reebay walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam calaa kulli sabiili minha shaytaanu yadcuu ilayh wada kasta ama wadiiqo kasta oo midix ama midig uga weecato siraatulmustaqiimka shaytaan baa taagan yadcuu ilaahi dadka ugu yeedhayo leetan soo raaca weliba markuu shaytaanku ugu yeedhaayo ma wuxuu odhanayaa war waddada xaqaa ka soo leexdo tan baadidaa soo raacti baadidaa idinku yeedhayaa maya wuxuu ugu sheegayaaba inay tii xaq ahayd tahay ya tii xaq ahayd inay tahay buu ugu sheegayaa waa u ekaysinaya intuu u ekaysin karo waa u qurxinaya u dhaldhalaalinaya hadduu dhaar baahdo waaba ugu dhaaranaya wa qaasamahumaa inii lakuma la min annaasixiin haddamaraga marka waxa weye dadka qaarkood waxay raacayaan subusha iyagoo moodaaya siraatulmustaqiimki inay hayaan ya ayay raacayaan marka wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni dhammaan waxa weeye muslimiintu waxay ahaayeen qaar ku sugan calaa siraati cala siraat almustaqiim bay ahaayeen qaar ku sugan qaar hanuunsan bay ahaayeen marka waxa weeye muslim marka la yidhaahdo yacni waxa weeye wax laga ixtiraaso kale uma baahnayn laakiin markii faraqu soo baxay waxaaba soo baxay dad fara badan oo muslim kula sheeganaya sidaad u sheeganayso haddana yacni waxa weeye aan siraatulmustaqiim kii hayn maa maqasheen inay shiica jirto sooma ya waxay odhanayaan muslim baan ahay muctasilo shiico khawaarij kullu daalika qolo waliba waxay sheeganaysaa muslim xataa firaqa markaa milladda ka baxee gaaloobay ee weli islaamkii u abtirsanaya waxa weeye waxay sheeganayaan muslim inay yihiin qarniga dheeraad wakhti laga joogo waxa soo baxay qolo qaadiyaaniya la yidhahdo waxaabay sheeganayaan in nebi u soo baxay nebi la yidhaahdo ghulaam axmed marza oo beenbeena bay sheeganayaan oo hindi ah mar hadday markaa sheeganayaan nebi maxamed nebi ka dambeeyo loo soo saaro dib laga soo diray maxay noqonayaan mar maxay noqonayaan gaalay noqonayaan waayo qur'aankiiyo sunnaday beeninayaan yaa ma kaana muxamadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama nabiyiin laa nabiya bacdii baana nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed maadaama marka ay yidhaahdeen nebi nebi maxamed ka dambeeya baana loo soo saaro dib laga soo diray qur'aankii waa beeniyeen waxay noqdeen qaar gaal ah haddana waxay sheeganayaan maxay inay yihiin inay muslimiin yihiin bay sheeganayaan marka erayga muslim wakhtigii hore sida marka waxa weeye qofka manhajkiisa iyo dariiqiisa iyo inuu quman yahay ay u tilmaamaysay dee curfiga dadka iyo caadada dadka hadda waxa weeye qaar badan u caddayn mayso waayo cid waliba waa sheeganaysa xaajada marka la sheegaayo o laodhanayaa sunni ama asari ama salafi la sheegaayo ta keensatay waa taas weeye waa taa keensatay weeye erayga marka waxa weeye ahlu sunnana dee waxa weeye cahdul awal baaba la isticmaalay oo markii firaqaasi soo baxeen ilaa taabiciintii baa isticmaalay yaa waatay yidhahdeen marka cid kastoo yani markaa xadiis sheegta waa laga qaadan jiray falamma waqacat ilfitnatu qulna samuu lana rijaalakum fain kaana min ahli sunnati fayuukhadu xadiisuhum wain kaana min ahli bidcati fala yuukhadu xadiisuhum ya ibnu siriin waa kasaa tilmaamaya oo ka mida markaa taabiciintii ka mida khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal erayga sunni iyo salafi iyo athari erayadaasi waa isla macne waxayna tilmaamayaan in la raacayo manhajkii qumanaa marka in la raacayo oo kitaabka iyo sunnada oo sidii saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ay u fahmeen oo u qaateen iyo ciddii dariiqooda raacday in loo raaco loo ictiqaadiyo oo loogu camalfalo macnaha laga tilmaamayaa saas yadaa weeye erayga salafi sida looga jeedaana muraadku waa saas yadaa weeye muraadku waa saas yadaa weeye marka erayga muslim iyo salafi ama sunni waxa udhexeeya cumuum iyo khusuus ayaa udhexeeya salafi kasta ama sunni kastaa muslimna waa yahay laakiin muslim kastaa salafi ma aha ama sunni ma aha ee muslimiinta waxaa ka mida qaar marka waxa weye ahlulbidaca oo marka waxaweye bidca iyo yani marka la yimi oo ka inxiraafay ariiqii marka waxa saxaabada yani marka ariiqii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisa ka leexday oo ka qalloocday ayaa ka mid ah waana kuwa nebigu sheegaayo calayhi salaatu wasalaam sataftariqu ummatii ila aaaiiina firqa kulluha fi nnaari ila waaxida khulaasadu calaa kulli xaal waa saa sida wey waxaynu joognay eh, inay tahay in laga dheeraado asraarka iyo doodda in laga dheeraado dooddu hadday tahay doodda xaqa lagu caddaynaayo waa mid la amray wajaadilhum bilatii axsan kula dood ta wanaagga badan kula dood yacni siba siday ka wanaagga badantay kula dood walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii axsanu ila aladiina dalamuu minhum yaa nuuxu qad jaadaltana fa akarta jidaalana marka idan jidaalku wada madmuum maaha dooddu lama wada dhaleecayn ee doodda waxaa la dhaleeceeyey waa tii marka waxa weeye baatil lagu doodaayo ama waxa weeye marka xaqa lagu caaridayo dooda noocaasaa la dhaliciyey maa dalla qawmun bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutu ljadal inuu qofku iska asaraartamo maaha inuu kitaabka marka waxa weeye qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu iska hor keeno isagoo doodaaya yacni yadana ma aha laa tadribu kitaab allahi bacdahu bibacd kitaabka ilahay isku garaacino iska horkeenina ya laakiin doodda xaqa lagu caddaynaayo la ysu naseexaynaayo mughaalabo iyo in lagu gacan sarreeyo un muraadku aanu ahayn oo qofku aanu is odhan markaa si kastaba ha noqotee dhinacaaga dhulka yaan la dhigin ya sidaa dee inuu yidhahdo maaha hadduu wuxuu doodayaa ay tahay ay haalib noqo adigu gacan sarree saa doonta waad ku haalib noqon ka doodbadi mid walba waa madmuum hadday dooddu tahay markaysaa lilmughaalaba yacani khalabadoon iyo adkaan inuu markaa doono ee xaq caddayn aanu uga jeedin ama xaqa ha waafaqda ama yayna waafaqayn hadday sidaas tahay waxay noqonaysaa madmuum hadduu baatil cad ku doodayana waxay noqonaysaa madmuum oo mid la dhaleecaynayo hadduu aqoondarro iyo cilmi la'aan ku doodayana yadana waxay noqonaysaa madmuum oo qofku marka haddaanu cilmi lahayn waxaan u cilmi lahay inuu ku doodaa uma bannaana haa antum haaulaa'i xaajajtum fiima lakum bihi cilmun falima tuxaajuuna fiima laysa lakum bihi cilm maxaa ugu doodaysaan waxaydaan cilmi ulahayn yacnii ruuxu markuu doodaayo waa inuu bicilmin ku doodayaa qofku hadduu markaanu garanayo xaqii inuu doodaa markaa uma bannaana fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka garanaya ha su'aalo waxaa loogu jawaabo markaa ha qaato cidduu ugu kalsoonida badan yahay diin ahaan iyo cilmi ahaan yacni yaga ha weydiiyo fatwaday ugu jawaabaanna ha ku camal falo laakiin haddii kale wuxuu ku dhacayaa qawlun cala allahi bilaa cilm yacni inuu marka allah ka sheego waxaanu cilmi u lahayn walaa taqfu ma laysa laka bihi cilm wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun muxaramaadka sharcigaa waxaa ka mida ah in allah laga sheego waxaan cilmi loo lahayn qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wmaa batana walism walbagyi bigayri alxaqi wa an tushrikuu billahi maa lam yunazil bihi sulطaana wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun marka allah in laga sheego waxaan cilmi loo lahayn waxay ka mid tahay min almuxaramaati alqaciya muxaramaadka qaciga ah binasi alqur'aan ayay ka mid tahay ruuxu isagoo cilmi leh oo xaqi garanaaya hadduu u doodaayo lilmunaasaxa qofka uu xaqii ugu nasteexaynayo waxay noqonaysaa marka waxa iyadu mid fiican oo tii la diiday noqon cilmulkalaamka in la dabaashana waa in laga tagaa maxaa cilmulkalaam looga jeedaa culammada ahlu sunnada hore aad yo aad bay u dhaleeceeyeen cilmulkalaamka hadduu imaamu shaafici yahay hadday a'immada kale yihiinba imaamu shaafici waxau uhi raximahullah wuxuu uhi xukmi cala ahli alkalaam an yudraba biljariidi wannicaal wayudaafa bihim cala alcashaa'ir xukunkayga ahlulkalaamka aan ku xukumayaa waxay tahay waa in markaa lala dhaco laamaha laantimiraedyada iyo kabaha in lagu garaaco weeye ya wa yudaafa bihim cala alcashaa'ir qabaa'isha iyo marka waxa reeraha waa in lagu soo wareejiyaa iyadoo la fadeexadinayo oo dabeedna waxaa la odhanayaa hada jazaau man acrada can alkitaabi waasunna wa aqbala cala alkalaam yacanii kaasi waxaa la odhanayaa waa abaalka uu leeyahay ciddii kitaabkiiyo sunnada ka jeesata oo cilmulkalaam qaabisha ya hadallo badan oo zajri ah oo a'immadu ay ka cabbireen ayaa markaa jira aad yo aad cilmulkalaamka ay u dhaleecaynayaan cilmulkalaamka ay u dhaleecaynayaan qaarna waxay yidhahdaan hadda waxa weeye ashraf lcilmi wa cilmu alkalaam cilmi waxa ugu sharaf badan oo ugu fadli badan oo ugu mudan cilmulkalaamka ya cilmulkalaam muraadka looga jeeda waa maxay cilmulkalaam waxaa looga jeedaa istilaaxan culammadu waxay uga jeedaan in waxa weeye umuuraha ictiqaadiga iyo masaa'isha ictiqaadiga ah in lagaga hadlo duruqda caqliga ah ama adila caqliya keliya loo daba fadhiisto oo aan nusuusta kitaabka iyo sunnada loo deliishan oo la yidhahdo adilada caqliga ah baa yaqiini ah iyadunbaa loo cuskanayaa nas kasta oo khilaafa marka adiladaas ay caqligay sheegayaanna waxa waajiba in la awilaa waajiba marka shubhooyinka waa la soo aroorinayaa yacni marka adila caqliya oo agtooda muqarar ka ah ayaynay doonayaan marka inay shubahaadka ku daafacaan oo kaga jawaabaan way dhacdaa wakhtiyada qaarkood inay nusuusta qaarkood soo qaataan laakiin nusuusta waxay u soo qaataan mararka qaarkood badankood maba soo qaataan be hadday mararka qaarkood soo qaataan waxay u soo qaataan waa lilictidaadi la lilictimaad waa si ay marka waxa weeye ugu yara taageeraan ee inay yaga u cuskanayaan maaha bimacnaa shaygii marka adilada marka ay yidhaahdeen caqligooda shaygay ku garteen oo ay ku haleeleen bay waxay doonayaan si dadku u aqbalaan inay yidhahdeen adiladuna waaba ku tusisay oo aayaddan baaba sheegayso laga deliishanayao tan kalea laga deliishanayaayo xadiiskan baa laga qaadanaya laakiin waxay ugu dhisan tahay ma aha aayaadkii axaadiis haddii aayaadka iyo xadiistaa laga jawaabo siday u deliishadeen oo la caddeeyo inaan deliil ugu jirin ya biawdaxi marka waxaa bayaan haddii loogu caddeeyo kama noqonayaan ra'yigoodii waayo waxay ugu dhisnayd ma aha adilada sharciga waxay ugu dhisnayd aladila alcaqliy adille caqligay ugu dhisnayd iyaga agtooda cinda yani markaa adille ka ahay ay adille u qabaan ashyaada ay leeyihiin waa adilla caqliyana waxaa dhici karta qaarkood in laguga khilaafo oo la yidhahdo waa shubha ee eh, daliil caqliya ma ah cilmulkalaamkii muraadka looga jeeda waa saas yada weeye yacni umuurihii marka waxa weye ictiqaadiga ahaa haddii marka ay tahay jiritaanka ilaahay iyo hadday tahay rasuulka sala allahu aleyh wasalam risaaladiisu inay xaq tahay iyo hadday umuuraha haybigaa tahay kullu daalika waxaa loo daba fadhiyaa oo loo deliishanayaa adilla marka caqliya ayaa loo daliishanaya caqli unbaa markaa la xujaysanaya oo waxay leeyihiin adilada caqliga waa yaqiini weliba waxay ka cabbiraan adilada sharcigayna ee qur'aanka iyo xadiiskuna waxa weeye waa adilatun lafdiyatun laa tufiidu alyaqiin waa adila lafdi ah oo yaqiin ma faa'iidaynayso qaarkood subuutkooda iyo sugnaanshahood iyo sanadkoodu marka hore yaqiini ma aha oo waa axaad axaadiista markaa badankeedoo kale oo waxay leeyihiin waa danniya axaadiista mutawaatirka iyo aayaadka qur'aanka ana waxay ka odhanayaan xagga marka waxa weeye sugnaanshaha ha ka ahaato mutawaatir qaciye laakiin xagga dalaalada inay qaci ka ahayn waayo ixtimaalaad baa gelayo alixtimaalaat alcashara ayaa meesha yaalla daliil kastoo la keeno oo ka mida ah adilada waxyiga qur'aanka iyo sunnada toban ixtimaal baa ku soo arooraya wuxuu aqbali kara inuu xaqiiqo yahay iyo inuu majaaz yahay iyo inuu mushtarak yahay iyo inuu waxa weeye marka idmaar ku jiro oo wax la qadaraayo iyo inuu caam yahay iyo inuu khaas yahay yani halumajara umuro marka waxa weeye alixtimaalatu alcashar ay tiriyeen tobankaa istabood waa in lagu baadhaa toban istabood baa la marinaya ya tobankaa isbaaro waa in lagu baadhaa tobankaba hadduu ka soo tallaabo suldaanka markaana loo keenayo suldaankuna waa caqliga yidhahdeen waxaana markaa agtooda muqararka a ah, idaa tacaarada alcaqlu waalnaqlu qudima alcaqlu haddii caqligii naqligu iscaaridaan caqligaa la hormarinaya ya waayo caqligii waxay yidhahdeen daliilkiisi waa waxaweye yaqiini sharcigiina waxay yidhahdeen waa yani danni bay yidhahdeen danni iyo yaqiinina isku xoog ma aha dee yaqiiniga xoog badan bay yidhahdeen taasaa calaa kulli xaal cilmulkaraamka saas yadaa baa la yidhahdaa sidaas baa la yidhahdaa istiraaxaad badanna waa la yimaadeen oo uu koobsanayo oo taasna waa jirtaan marka calaa kulli xaal cilmulkalaamka in la dhex galo waa in la iska daayaa yacni ma aha marka umuuraha ictiqaadiga inaan caqli yani marnaba loo deliishan karin adila caqliya waa jirtaa laakiin adilada caqliga ee adilo caaridaysa ma aha yani adilada sharciga ee waxyiga mid caaridaysa maaha caqligana waa iskhilkhilaafaya caqliga saxiixa culammadu waxay yidhaahdeen ma caaridaayo sharciga ma caaridaayo oo kama hor imanayo haddii la yidhahdo caqli iyo sharci baa iscaariday ama shayga sharcigae la sheegayaan sugnayn ama caqliga ayaan saxiix ahayn oo waxa daliil caqliga lagu sheegayo ayaa markaa shubha ah oo aan daliil caqliya oo saxiixa ahayn shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu qoray kitaab la yahay dar'u tacaarud alcaqli waannaql dabcaadkii hore qadiimka waxaa lagu daabacay canwaanka ah muwaafaqatu sariix almacquul lisaxiix almanquul waatuu ibnuqayim aad u ammaanaya kitaabkaas waqra kitaab alcaqli waalnaqli lahu alladii laysa lahu fi lwujuudi nadiirun haani waxaad akhridaa buuhi kitaabka marka caqli iyo naqli la yidhaahdo ee u sugnaaday marka waxa weeye ibnu taymiye ee wujuudkaba mid la midoo mawduuca saasoo kale uga warramaya aanu jirin kitaab mawduuca kula mide aanu jirin waa yahay cilmulkalaamka waa kagu xambaaray sifaatka ilaahay ee markaa ku soo aroortay nusuusta markaa ku soo aroortay aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga in la awilo oo iyadoo marka uu ilaahay isu sugay sifadii ayaa waxaa la odhanayaa yacni sifadan ilahay loo sugaa ma suuragal ah caqligaa diidaya marka saas aawadee wajhi yacni wejiga iyo yadaynka iyo ridaha iyo qadabka iyo sifaatka la midka waa in la awilaa bay yidhaahdeen oo daahirkooda laga leexiyaa waajib waa in la awilaa sharcigii maxaa lagu caariday waxaa lagu caariday caqli arrinkan ma arrin caqligu markaa gaadhi karaa allah sifaatkiisa waxa ku saabsan iyo umuurta haybiga ah waa arrin haybiya weeye waa arrin qarsoon caqliguna waa maxduud ya xadkiisa waa inaanu ka tallaabin xadkiisa waa inaanu dhaafin saas aawadeed inuu yidhahdo waxaan anigaa u aqoon lahoo garanayo sida marka waxa weeye ee nasku u sheegay ma aha ee sidan iyo sidan baa marka waxaa lagu awilayaa oo lagu leexinayaa yacani waxa weeye sax noqon mayso sax ma noqonayso calaa kulli xaal cilmulkalaamkaas waxa weeye waa in markaa yacni layska jaraa saas aawadee culammadii hore e a'immadii hore e ahlu sunnuhu aad iyo aad bay isaga ilaalin jireen oo ay ka fogaan jireen sidaa uu markaa sheikhuba ka sheegay yacni markaa daara qudni inaanu cilmulkalaamka gelin wa haaulaa'i hum ahlu sunnati waljamaca sheikhu waxa uhi raximah ullah kuwaasi waa ahlu sunnati waljamaca waa kuwii sunnadiiyo jamaacada u ehelka ahaa almuttabicuuna aahaara rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ee raacayey raadadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam raacayey wa hum kama qaala shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximah ullah waxaanay markaa yihiin sidii uu ka yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya shaykhulislaam waxaa yacni sheekh muslimiintaoo dhammi inay waxa weeye hadalkiisa aqbalaan inay waajib tahay inuu yahay oo sheekh marka ahlulislaamka dhammaan u sugnaaday oo waajibulitibaaca ah, loogama jeedo macnahaas markaa muraad maaha waa ka hayrihi min ahli ilcilm yukhti wa yusiib culammada kaluu la mid yahay sida culammada kaleba markaa khata iyo sawaab hadalkooda u dhex yaallo oo marna ay asiibayaan marna ay khata'ayaan ayaa ibnu taymiyana la mid yahay laysa bimacsuum macsuum ma aha oo qalad kama dhowrna ee waxa weye culamada mujtahidiinta ah ayuunbuu marka waxaa ka mid yahay laakiin shaykhulislaam maxaa loo jeedaa waa shaykhun filislaam waxa weeye waa sheikh yani marka islaamka gudihiisa yani markaa sheikh ku noqday oo bimacnaa islaamnimada ku weynaaday oo bimacnaa asar iyo raad marka weynna marka waxa iyo nafci weynna islaamka kule laga tilmaamaya laakiin hadalkiisa in la aqbalo ay waajib tahay cala jamiic almuslimiin muraadku ma aha wax saxana maaha wax saxana ma aha shakhsi ay waajib tahay wax alla wuxuu yidhi inay qaataan muslimiintu ay waajib ku tahay waxaa jira oo qura nabi muxamed calayhi asalaatu wasalaam shakhsi kale oo marka waxa weeye hadalkiisa wax alla wuxuu yidhi in la aqbalaa tahay ma jiro naqaawat lmuslimiin waa muslimiinta xulkoodii weeye yacni muslimiinta xulkoodii weeye kuwii khusuusiga ahaa ee la soo xulay weeyaan wa hum khayru nnaasi linnaas waa dadka kuwii ugu wanaagsanaa linnaasi dadka marka waxa weeye ugu wanaagsanaa khayrunnaasi yacni dadka kuwii ugu wanaagsanaa weeye linnaasi anficitaanka dadka la anfacayana ugu wanaagsanaa maanaa waxaa loo cidda dadka ka mid ee ugu wanaagsan dadku waxay ahayn ahlu sunnaha ismu tafdiili bacdu man yudaafu ilay ismu tafdiilku cidda loo idaafeeyo ayuu wax ka mida yahay marka khayrunnaasi marka la yidhi waxaa la tilmaamaya iyagoo dadka ka miday dadka ugu wanaagsan yihiin linnaasina anficitaanka dadka la anfacayay ugu sii fiican yihiin macnaha laga tilmaamayaa saas yadaa weeye falzam isabiil waxaad laazimtaa oo ku sugnaataa alsabiila waddada xaqa asha ku jirtaa waxay tahay marka cahdiya waa asabiil almachuud waa waddadii xaqa ahayd walaa tattabicu asubula fatafaraqa bikum can sabiilih walaa tattabicu ha raacina asubula waddooyinka ka falliidhay ee ka leexday ee siraatulmustaqiimka fatafaraqa bikum dabeedna ay idinka leexiso oo idinka iiliso can sabiilih waddada ilaahay ay idinka leexiso yacni si aan taasi u dhicin yacnii subusha ama waddooyinka ka leexday siraatulmustaqiimka ha raacina ahlu sunnahu waxa weeye waa ciddii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu dariiqoodii ciddii raacday ayaa ahlu sunno noqonaysa xadiiskaana laga qaadanaya man kaana calaa misli maa ana calayhi alyowm wa asxaabii riwaayada kalena waxaa ku soo aroortay aljamaaca markii la yidhi firqada firqo keliya ayaa badbaadaysa koox keliya ya yacni firaqii waa la sheegay waa saddex iyo toddobaatan sa taftariqu marka waxa weeye firqa naajiya waxay ka mid tahay saddexiyo toddobaatanka wa firqatu min alfiraq laa kalfiraq waa firqo firqooyinka ka mida xagga cadaadka marka laga eego laakiin firaqa kale lama mid aho iyagu dalaalka waa kaga duwan yihiin oo waxay noqonayaan iyagu qaar hanuunsan oo waddadii mustaqiimka ahayd markaa toosan ya yacni ummaddii marka waxa weeye qumanayd cidda matalaysaa iyaga ayay noqonayaan bicibaara ukhra bicibaara ukhra marka markii nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi wa ayo rasuulka ilaahay oo ciddaa badbaadaysaa qaala hiya aljamaaca wuxu uhi waa jamaacada waa jamaacadu riwaayada kale waxaa ku soo arooray qaala man kaana cala misli maa ana calayhi alyowma wa asxaabii an labada riwaayana waa isku macne waa isku macne labada riwaaye waxaa quwo badan riwaayada sheegaysa aljamaaca aljamaaca sheegaysa ayaa markaa xoog badan laakiin waxay yidhahdeen culammadu labada riwaaya waa isfasirayaan waa isla macne oo nebigu markuu sheegaayo calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weeye oo uu tilmaamaya hiya aljamaaca jamaacadu marka waxa weeye yacni xaqa matelaysay wakhtiga ayay ahayd jamaacada markaa xaqa matelaysay waxay ahayd alrasuul wa saxaabatu aljamaacatu aluulaa weeye aljamaacatu alaakhira oo marka waxa weeye cidda markaa hanuunsana badbaadaysaana ee aljamaacatu alaakhirana waa inay ku sugan tahay yacni calaa nahji aljamaacati aluulaa jamaacadii hore oo alrasuul wa saxaabatu nahjigoodii iyo waddadoodii waa inay ku sugan tahay oo qolada hore waxay ku badbaaddaa qolyaha dambana ku badbaadayaan marka sidaas aawadeed waxaa ka soo baxaysaa labadu marka inay isku macno yihiin ayaa ka soo baxaysa saasaa ka soo baxaysa cabdullahi bin mascuud waxaa ka asaxday in aljamaacatu maa waafaqa alxaqa walow kunta waxdak bisanad saxiix jamaacadu wixii xaqa waafaqaa la yidhaha walow keligaaba aad ahaatide walow keligaaba aad ahaatide cabdullahi bn mascuud baa odhanaya sanadkeeduna waa saxiix waa saxiix marka waxa weeye calaa kulli xaal labada markaa riwaayo way isfasirayaan isla macna yihiin saas aawadeed bay culammadu qabuul ula kulmeen qaarkoodna aybay yidhaahdeen riwaayadani waa xasana iyadoo markaa sanadka wax ku jiraan ayaa haddana marka imaamu tirmidi iyo albaani iyo culamo kaleba ay yidhaahdeen waxay noqonaysaa xasan lighayri ayay noqonaysaa man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma asxaabii oo hiya aljamaca lafteeda la macno ah oo shaahid u noqonaysa oo shaahid u noqonaysa ahlucilmiga kalena qabuul bay kula kulmeen saas aawadeed baa kutubta caqaa'idda iyo kutubta marka waxaan yani kalaba iyo bidaca marka la radinayaba culammadu ay ku ixtijaajayaan oo deliishanayaan oo usoo qaadanayaan marka bidaca ay radinayaan ay usoo dariishanayaan oo usoo soo qaadanayaan marka talaqawhu bilqabuul bacdu ahlicilmina waxay yidhahdaan haddii marka waxa weeye xadiiska marka qabuul lagula kulmo yani markaa sanad uma baahna sida ibnu cabdilbar waghayruhu ay ka cabbiraan yani hadday culammadu qabuul kula kulmaan oo tuluqiya bilqabuul laa yaxtaaj ilaa sanad sanad uma baahna ba ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen culamada saatirna waxaa ka mid ah alxaafid ibnu cabdilbar waghayruhu marka ahlu sunnuhu waa xulkii muslimiinta weeye waa kuwii khusuusiga ahaa ee xul ka ahaa weeye waana markaa dadka kuwa ugu wanaagsan uguna marka waxaweeye anficidda badan dadka oo wixii wanaagsanaa bay u horseedayaan oo ugu yeedhayaan sunnadii bay ugu yeedhayaan xumaantiiyo bidicii bay ka radinayaan oo ka reebayaan haddaba dadka qaarkood baa waxay dhahan ahlu sunna markaysaa waxaan waa waasico waa ballaadhan yihiin oo alashaacira waalmaaturiidiya dhammaan waxay soo gelayaan ahlu sunnaha qaarkood waxay ka cabbireen ahlu sunna saddex qaybood bay markaa noqonayaan waxa weeye waa ahlulxadiis iyo waxa weeye marka alashaacira iyo almaaturiidiya saasoo kale markaa qaarkood ay cabbireen laakiin waxa weeye ta noocaasa nadar baa ku sugan waayo daabitka maadaama laga eegaayo dariiqii salafka in la raaco laga eegaayo alashaacira walmaturiya dariiqii salafka waa ka weecdeen oo wax markaa yani wax badan waxay ku raaceen qolyihii muctasilada waatu odhanaayo ibnu taymiya walashcariyu barzakhun bayna asalafi walmuctasila ashcari waa teed u dhaxeeya salafka iyo muctasilada dhexdooda teed u dhexeeya wey yacni xaggaana ma aha oo xaggii salafka ma wada aha markaa midu markaa u go'ay xaggii muctasilada mid u go'ayna ma aha yacni waa bayna bayn ya bayna almuctasila wa bayna asalaf labada dhexdooda ku sugan marka dariiqa caynkaasee labada u dhaxeeya dama noqonaayo oo ma soo gelaayo man kaana cala misli ma ana calayhi alyowm wa asxaabii ma noqonayo sabiilulmu'miniinkii yacni khayrulquruunka ahaa ee hanuunsanaa ee saxaabada nebigu uga horreeyaan dariiqoodii la raacay noqon mayso wayattabic ghayra sabiili lmuminiin wallihi maa tawalla markaa saas aawadeed yacni saxdu waxay noqonaysaa in la yidhaahdo yacni ciddii markaa ka weecatay siraatulmustaqiimka ahlu sunnihii markaa laguma tirinayo yacni sida markaa laga tilmaamayaa saas yadaa weeye waxaynu ka hadlaynaano min xaysu litlaaq kama hadlayno tacyiin tacyiinkiiyo itlaaqu waa kala duwan yihiin oo dhici karta dadka qaarkooda markaa xuja ayna ku qumin oo masaa'isha qaarkood aynay u caddaan oo xuja aynay ku qumin oo aan markaa waxa weeye helin cid markaa ku baraarujisa oo xaqa doonaayey ku dadaalay oo dabeed markaa wax ka mida xaqii ay seegeen inuu marka macduur noqdo oo waxa weeye markaa yacni u noqdo mid waxa weeye lagu tirinaayo marka asalkii lagu tirinaayo yacni marka waxa tan noocaasoo kale ah. oo waxa weeye waxaa jira culama ahlu itibaaca oo naska markay u caddaato adillada ay u caddaato aan ka weecanayn laa ashcari walaa cid kale aan u joojinayn laakiin haddana waxa weeye jumlada madhabka markaa ku sugan oo u qabay markaa inta sidana saxan tahay waagaana kutubta markaysaa markaa yacni kutubta markaa yacni salafka ee mawduuca ku saabsani yacni aad markaa muntashir umay ahayn wakhtiyada qaarkood oo cid u doodo oo marka waxa weeye yacni waa yaraayeen beledad waa kala fogaayeen kutubu waa yaraayeen mataabici ma jirin mataabici ma jirin marka kutubta marka yacni muntashir marka uma ahayn zamannada qaarkood zamannada qaarkood aad yo aad marka uma faafsanayn yacni uma faafsanayn masala marka haddii la eego alimaamu nawowi yacni waxa weeye aad yo aad baa marka waxa ugu dadaalaa itibaaca hadday masaladu u caddaatana taqliiduu cid qallidanaayo ugama tago saas aawadeed baa markaysaga masaa'isha qaarkood tarjiixaadka madhabka markaysaa ashyaa badan waa ku khilaafay xataa ashcari yacni waxa weeye masaa'isha qaarkood waa ku khilaafay oo marka waxa weyaan ictiqaadaadkii marka waxa ka mida waa ku khilaafay laakiin ashyaadii aan u caddaan dee dariiqii marka waxa weye ashcari ayuu marka waxa weeye markaa raacayey waxyaalihii marka aan u caddaan marka waxa weeye wuxuu ahaa min ahli itibaac ayuu marka ahaa wa majara calaa kulli xaal markaynu sheegayno hadalkan waxaynu ka tilmaamayn min xaysu baynu ka tilmaamaynaa laakiin tacyiin markaysa waxaan marka ma tilmaamayno oo fulaan wa fulaan wa fulaan marka midaynu sheegnay ma aha ee itlaaq ahaan yacni waxaynu tilmaamaynaa ciddii waxa weeye dariiqaa salafka raacday oo ictiqaadaadkoodii siduu ahayn u raacay oo aan marka waxawe ka weecannin oo aan marka waxa firaqa iyo waxyaalaha kale soo baxay aan marka u weecan marka manhajkoodii taas marka waxa raacay oo ictiqaadiyey oo ku camalfalay oo ku sugnaaday ciddaasaa noqonaysa marka waxa ahlu sunnati marka waxay noqonaysaa ciddaasana marka waxa salafiya marka waxay noqonaysa oo la ictibaarinaya laakiin ciddii marka waxa ka weecatay yani waxa weeye marka lama ictibaarinaayo inay markaa ka mid yihiin ahlusunna markaysa marka ay ka mid yihiin ama ay salafiya ka mid yihiin ama atbaacu salaf ay yihiin mid la ictibaarinayo ma aha ashyaada la yidhahdo eh, yani markaa la yidhaahdo eh, ariiqu salafi aslam wa ariiqu alkhalafi aclam wa axkam waa hadal markaa baila culammadana waa tilmaameen in markaa baail ay tahay waa hadal saxan aanu ahayn oo waxa weeye dadka qaarkood waxay isbarbardhigaan ta'wiilka iyo tafwiidka iyo umuurahaas tafwiidka mutlaqa ah iyo ta'wiilka oo labadaba markaa firaqaasi ay isticmaaleen tafwiidka ay salafku isticmaali jireen waa tafwiid ulkayfiya waa tafwiid muqayad ah mid mutlaqa ma aha yacni sifaatka waa sugayeen macaanidoodana waa sugayeen macna alcaam waa sugayeen tashbiihana waa la nafinayeenoo waa diidayeen kayfiyadiiyo qaabkana waa ka gaabsanayeen oo tafwiid yani markaa muqayaday la imanayeen tafwiid ulkayfiya ya yani marka laa yaclamu kayfa huwa ila huwa yani saasay markaa samaynayeen laakiin tafwiid mutlaqo ay leeyihin macnahaba garan mayno aslulmacnaa may sheegi jirin may odhan jirin waa laga yaabaa dee inaad tidhaahdo waxa weeye wakhtiyada qaarkood waxaan arkay iyagoo sheegaaya min ghayri tafsirin walaa macnan yani waxa weye taas culammadu waa caddeeyeen min hayri tafsir waxaa loo jeedaa tafaasiirtii jahmiyada iyo taxriifkoodii oo kale marka inaan looga jeedin sida kutubul ictiqaadka ku cad oo culamadii hore marka waxan ay caddeeyeen markaa tilmaameen yani tafsiir daahirka khilaafsan in marka waxa lagu fasirayn suu imaamu dahabi ba ku sheegayo kitaabkiisa yani alculuwiga iyo alcarshiga sida marka aimo kale marka ay tilmaameen oo culammadii hore marka ay sheegeen oo aimadii ka horraysayba ay marka cabbireen marka waxa tafaasiirta marka daahirka khilaafsan ama tafsiirka taxriifka ah ee macnaha marka waxaweye daahirka ka leexinaya ayayna marka fasiri jirin baa laga tilmaamaya walaa macnan maxaa laga tilmaamaya walaa macnan culammada markaa sheegay waxaa looga jeeda almacna alkhaas macnii wuxuu qaybsama macno caam iyo macno khaas ah macnaha caamki waa maxay waa aslulmacna asalka macnaha weeye almacna alkhaasna waa maxay waa kayfiyadiiyo xaqiiqadiiyo kunhiga waa macna alkhaas marka macnaha khaaskaa la nafinaya bidaliil macnaha caamka inay sugayeen waata istawa ku fasireen calaa iyo irtafaca ay ku fasireen taabiciinta maxay yidhahdeen sida waxa weeye marka yani marka abulcaaliya iyo sida waxa mujaahid maxay ka cabireen waxay ka cabireen waxa weeye yani istawa in loo jeedo calaa iyo irtafaca alimaam albukhaarina saxiixiisu ku soo aroorinaya walahum cibaaraatun calayha arbacun qad xusilat lilfarisi aطacaani wahiya istaqara wakadaka irtafaca aladii ma fiihi min nukraani wakadaka sacida aladii huwa raabicun wa abu cubaydata saaxibu shaybani yakhtaaru hada alqowla fi tafsiiri adra min aljahmiyi bilqur'aani yani tafasiir markaa dhowr oo kala duwan baa laga soo wariyay salafka way ku fasireen oo istawa markay fasirayaan ay yidhahdaan waxa loo jeedaa yani waxa weeye irtafaca iyo calaa iyo tafaasiirta lamida ayaa looga jeedaa marka tafaasiirta ay ku fasirayaan waxaa laga qaadanayaa almacna alcaam inay sugayaan laakiin macnaha khaaskaoo kunhiga iyo kayfiyadiiyo eh, xaqiiqada ah ayaa marka laga tilmaamayaa in laga gaabsanayo yacni ta looga jeedaa taas yada weeye calaa kulli xaal masalada wakhtiyo kale ayaynu marka bayaaminnay laakiin hadda duubduubkaasaynu ku dhaafaynaa qodobka saddexaad mulaasamatu khashyat illaahi tacaala cabsida ilahay in la laazima ka mida aadaabta wanaagsan baqashada allah laga baqanaayo in la laazimo ataxalli bicimaarati aldaahiri waalbatini bikhashyat illah in lagu qurxiyo bicimaarati aldaahiri waxa muuqda in la cammiro waalbatin iyo waxa qarsoon in la cammiro bikhashyati illaahi tacaala cabsida ilaahay lagu camiro bimacnaa qofku kar iyo kal sir iyo caad waa inuu la yimaada cabsida ilaahay baatinkiisa iyo qalbigiisa waa inuu ku camiraa cabsashada uu ilaahay ka baqanaa daahirkiisa iyo muuqaalkiisana waa inuu ku camiraa wuxuu odhanayo wuxuu samaynayo wuxuu ka tegayo cabsida ilaahay oo wixii xaraana ama bidcooyina ama baatila ama shirkiya waa inuu ka tagaa waanu la iman waana inuu nacaa qalbiga ka karaahiyaystaa qalbiga aanu ku qaban waxa wanaagsan waa inuu la yimaaddaa hadday waajibaadkii tahay iyo hadday sunnayaashii tahay mid walba ictiqaadka saxdaana waa inuu la yimaaddaa ictiqaadka xunna waa inu ka tagaa muxaafidan calaa shacaa'ir alislaam xaaluu ilaalinaayo xafidaayo calaa shacaa'ir alislaam islaamka markaa shacaa'irtiisa iyo tilmaamihiisa iyo calaamaadkiisa wa idhaari sunnati iyo inuu markaa sunnada markaa muujinayo iyo inuu xafidaayo ilaalinayo muujinta sunnada uu muujinayo wa nashriha iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu faafinayo oo ku faafinayo bilcamali biha camalfalka uu ku camalfalayo cimaarada in lagu cadfa ayaa suuragal ah oo la yidhaahdo wa biidhaari sunna iyo inuu isku qurxiyo sunnada inuu muujiyo wa nashriha iyo sunnada inuu faafiyo isku qurxiyo oo ku faafiyo oo ku muujiyo tanaasuc aad ka dhigto bilcamali biha camalfalka lagu camalfalaayo iyo wadacwati ilayha yeedhista ugu yeedhaayo dadka ugu yeedhaayo inay sunnada qaataan daallan cala allaahi bicilmika wa samtika wa camalik daallan eh, xaal aad markaa tusinayso eh, cala allaahi yacni allah dadka aad tusinayso bimacnaa tawxiidkiisa iyo diinkiisa aad tusinayso dadka oo garansiinayso aad ku garansiinayso bicilmika aqoontaada iyo garashadaada wa samtika iyo aadaabtaada iyo dhaqankaaga wa camalika iyo ficilkaaga iyo camalkaaga mutaxalliyan xaal aad isku qurxinayso birujuulati ragannimo aad isku qurxinayso iyo walmusaahalati yacni umuuraha waxaan sharcigu adkayn inaad fudaydiso aad isku qurxinayso wasamti asaalix iyo aadaabta wanaagsan aad isku qurxinayso wa milaaku dalika khashyat allahi tacaala umuurahaasoo dhan waxa markaa mulkiyayo ururinaya waxay tahay baqashada allah laga baqanayo weeye walihaada qaala alimaamu axmedu raximahu llah sidaas daraaddeed buu imaam axmed wuxuu yidhi ilaahay ha u naxariistee aslulcilmi khashyat allaahi tacaala asalka cilmigu iyo guntiisu khashyat ullaahi waa baqashada allah laga baqanaayo tacaala ilahay isagaa korreeye alrujuula waxaa loo jeedaa ragannimada ayaa loo jeedaa oo waxa weeye yacni si ragannimo leh yacni markaa sharcigii loogu dheganaado loogu camal falo oo loogu dhaqmo yacni sharcigii lagu adkaado khud ilkitaaba biquwa yacni si waxa weeye karti iyo ragannima ku jirti iyo aday waa in loogu camal falo loogu dheganaada musaaharada waxaa laga tilmaamayaa waxaan sharcigu adkayn inaan la adkayn ee la fudaydiyo maa khuyira rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam bayna amrayn ila ikhtaara aysarahuma maa lam yakun isma sida xadiiska saxiixu uu sheegayo nebiga calayhi salaatu wasalaam laba arrin lama doorransiin inuu ta fudud doorto mooyaane haddaan taa fududi dembi ahayn ta fudud buu dooran jiray laakiin hadduu dembi yahay labada ta fududi hadday dembi tahay waa ka dheeraan jiroo dadka ka ugu fog buu ahaan jiray marka wixii sharcigu aanuu adkayn waa inaan la adkayn yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira siduu markaa nebigu ku yidhi mucaad iyo abuu muusa yani yasira sahloo fudaydiya walaa tucasira ha adkaynina wabashira bushaareeya walaa tunafira dadka ha didinina siduu saxaabadaba nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam inamaa bucithtum muyasiriina walam tubcatuu mucasiriin waxaa laydin soo diray oo laydinsoo saaray xaalaa wax sahlaysaan oo fudaydinaysaan xaalaa wax adkaynaysaan laydinkuma soo dirin wixii sharcigu adkeeyey haa waa la adkaynayaa laakiin waxaan sharcigu adkayn waynaan la adkayn samti saalix samtiga waxaa la yidhahdaa waa aadaabta iyo marka waxa weye dhaqanka markaa fiican iyo hadyiga fiicane qofka ka muuqdaa laga tilmaamaya xadiis waxaa lagu soo wariyey asamtu saalix inuu marka waxa weeye yahay juzun juzun min khamsin wa cishriina juz'an min annubuwa haddii nubuwada la qaybin lahaa oo qayb qayb loo qaybin lahaa shan iyo labaatan qaybood haddii loo qaybin lahaa yacnii samtu saalix hadyigaa wanaagsan iyo dhaqankaa wanaagsan iyo aadaabtaa wanaagsani jus ka miday noqon lahayd xadiiskana sheekh albaani waa quweynayaa fii saxiix aljaamic oo wuxuu tilmaamayaa inuu xasan yahay ayuu sheegay falzam khashyat allahi fi siri walcalan laazim khashyat allahi baqashada allah laga baqanaayo baqashadaad allah ka baqanaysa laazim allah waa kii laga baqanaayo fi siri waalcalan yacnii sir iyo marka waxa weeye si sir ah oo qarsoon iyo si muuqata yacni mid walba inaad allah uga baqato laazima yacni kor iyo kal yacni sir iyo caad ilahay uga baqo si muuqato jahri ah iyo si qarsoon caalanku waa sida jahriga muuqata fa ina khayra albariyati man yakhsha allaha tacaala waayo khalqiga ka ugu khayrka badani man yakhsha allaha tacaala waa ka allah ka baqanaya jacalana allaahu minhum wamaa yakhshaahu ila caalim allahna kama baqanaayo baqashaduu ilaahay xaqa u lahaa ilaa caalimun mid u cilmi le mooyaane cid kale ka baqan mayso wuxuu ku ishaarayaa aayadda inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa aayaddu ku tilmaamaya waayo xasra ku jira xasrigi buu kugu sheegay halkan idan fa khayru lbariyati huwa alcaalim fa khayru lbariyati mar hadday saas tahay khalqiga ka ugu khayrka badani huwa alcaalimu waa caalimka weeye huwa alcaalimu caalimka weeye cidda cilmigalana waxa ugu horreeya rasuullada iyo nebiyada ayaa ugu horreeya wa afdalu culamaa iyaguna waxa weye waa sii kale cilmi badan yihiin waana sii kale fadli badan yihiin walaa yaqib can baalika ana alcaalima laa yucaddu caaliman ila ida kaana caamilan walaa yaqib yaanu ka qarsoomin cambaalika qalbigaaga yaanu ka qarsoonin cambaalika qalbigaaga yaanu ka qarsoomin baalku waa qalbiga ana alcaalima in caalimku laa yucaddu caaliman aan lagu tirinayn oo la xisaabinayn inuu caalim yahay ila ida kaana caamilan inuu caamil yahay cilmigii ku camal falaya mooye haddii kale inuu caalim yahay lagu tirin maayo ya walaa yacmalu alcaalimu bicilmihi ila ida lazimathu khashyat llaahi walaa yacmalu kuma camalfalayo alcaalimu caalimku bicilmihi cilmigiisa ku camalfali maayo ilaa idaa lazimatu inay laazimta mooyaane khashyatullaahi baqashada oo allah ka baqanaya inay laazimta mooye haddii kale cilmigii kuma camalfalayo yani wuxuu tilmaamayaa cilmiga cilmiga saxiixee shareecada loo aqoon yeesho marka hore waa in la helaa cidda allah ka baqanaysana waa cidda culammada ah culammana waxay ku noqonayaan yacnii cilmigoodii anfacayo oo cilmi naafica ku sifaysan markay cilmigii ku camalfalaan oo ikhlaaskii la yimaadaan camalfalkiina ikhlaaskaa ka mid a in ilaahay loo saaf yeelo waa camal filbaatin baatinkii baa laga camalfalaya daahirkiina marka waxaweye laga camalfalaya inuu markaa cilmigii ku camalfalaana ma dhici karto haddaan khashyada ilahay iyo baqashada ilaahay laazimin waxaa laga sheegaa sahlu bnu cabdilaahi tustari sheekhii la odhan jiray zaahidka ahaa wuxu uhi annaasu halka ila alcaalimuun waalcaalimuuna halka ila alcaamiluun waalcaamiluuna halka ila almukhlisuun waalmukhlisuuna calaa khatarin cadiim wuxuu yidhi waa sheekh culammadii hore ah oo zuhaadda ah ka mid ahaa sahl ibni cabdillaahi tustari wuxu uhi dadku waa halaagsameen mooyaane kuwa cilmiga leh kuwa cilmiga lehna waa halaagsameen kuwa cilmiga ku camal mooyaane kuwa cilmiga ku camal falayna waa halaagsameen kuwa ikhlaas kula yimi oo ilaahay dartii unula yimi mooyaane waalmukhlisuuna calaa khatarin cadiim kuwa markaa mukhlisiinta ahina khatar weyn bay ku sugan yihiin waxay kaga sugayiin xagga khaatimada waxay ka baqayaan in markaa khaatimadoodu aynay wanaagsanaan bay ka baqayaan taasay ka baqayaan marka yacni fadliga weyn waxaa lagu helayaa cilmigii iyo camalkii iyo ikhlaaskii intu inay israacaan yacni taasaa fadliga weyn lagu helayaa loogama jeedo markuu leeyahay sheikhu cibaarada marka waxa weeye halkaa uu leeyahay in waxa weeye markaa ruux caalima mooye ruux kale marka inaanu janno gelayn muraadku maaha muraadku saa maaha ee wuxuu ka tilmaamayaa taxdiir markaa uga digaayo waxyaalo badan marka inay dhici karto inay ku dhacaan isagoo marka waxa weeye dariiqii marka waxa weeye xaqa ahayd inuu ka ambado inay dhici karto oo ruuxu marka haddaanu dee xaqii garanayno waxa uu u sahlan dee inuu marka waxawaye xaqa ka ambadaa u sahlan isagoo markaa meeshii u haysta da inay tahay waddadii saxda ahayd baa dhici karta mid kaloo khatar ah inuu dhufto ya taasaa dhici karta ruuxii markaa ugu yeedhay dariiq kale oo markaa qaldan waxaa dhici karta da inuu iska raaco ay la qurux badnaato oo is yidhahdo wax wanaagsan weeye marka waxa weeye taas yadaa buu markaa ka digayaan calaa kulli xaal ummadda marka waxa weye islaamka yani hadday tahay marka waxa weeye kuwa cilmiga markaale iyo kuwa aan cilmiga lahaynba ciddii dariiqii nebiga sala allahu alay wasalam ictiqaadisoo raacday waa badbaadaysaa ama culamaha ahaato ama caamaha noqoto laakiin waxaa laga tilmaamayaa xagga fadliga in marka waxa weeye ciddaas cilmigale cilmigana ku camal falaysa ikhlaaskana kula imanaysaa inay tahay cidda si fadliga badan inay tahay baa looga jeedaa oo laga tilmaamaya wa asnada alkhatiibu albaqhdaadiyu raximah allahu bisanadin fiihi latiifatun isnaadiya wuxuu isnaadiyey oo sanad ahaan ku taxay alkhatiibu albaqhdaadi raximah allahu bisanadin fiihi latiifatun isnaadiya sanad uu ku sugan yahay latiifatun isnaadiya yacni markaa latiifo ama faa'iido sanadka loo nisbeeyoo yar ay ku sugan tahay biriwaayati aabaa'in sitta aabbayaal sagaali inay wax kala warinayeen ay ku sugan tahay latiifadaas fa qaala wuxuu idhi akhbaranaa abulfaraji cabdulwahaab ibni cabdilcasiiz ibni alxaaris ibni asad ibni laysi asad ibni leysi ibni sulaymaana bni alaswadi ibni sufyaana bni zayd bni ukaynat bni cabdillaahi atamiimiyu min xifdihi yacni wuxuu u taxay ninka nasabkiisa saa u dheer yacni mid weliba aabbihii buu wax ka warinaya qaala samictu abii hadalka hore waxaa odhanaya cabdilwahaab ayaa odhanaaya aabbahay cabdilcasiis baan ka maqlay yaquulu samictu abii yaquulu samictu abii yaquulu samictu abii yaquulu samictu abii yacni waxa weeye mid waliba wuxuu yidhi aabbahay baan ka maqlay ilaa ukaynatu bni cabdillaahi laga soo gaadhayo ilaa ukayna laga soo gaadhayo ayaa mid waliba odhanayaa aabbahay waxaan ka maqlay markaasu aabbahayna wuxuu igu yidhi aabbahay waxaan ka maqlay markaasuu aabbihiisna wuxuu igu yidhi aabbahay waxaan ka maqlay sidaas siduu ugu soo waday ayaa ukayna wuxuu odhanayaa samictu caliya bna abi aalibin waxaan maqlay caliy bna abi aalib oo yaquulu odhanaaya xaalu odhanaaya xaalu odhanaayo hatafa alcilmu bilcamali fain ajaabahu ila irtaxal hatafa waa yeedhay waa baaqay alcilmu cilmigu bilcamali camalkiibuu u yeedhay cilmigiibaa camalka u yeedhay igu camalfalaay fa in ajaabahu haddii camalfalkii yimaaddo markuu u yeedho waa wanaagsan tahay oo waa joogayaa wa ila irtaxal haddii kale cilmigu waa guurayaa oo cilmigii wuxuu noqonayaa cilmi la'aan waa guuraya intaha halkaasu ku dhammaaday calaa kulli xaal asarka caynkan ah u sheikhu sheegay latiifa isnaadiya inay ku sugan tahay waxba marka inuu ariiqan soo arooriyaa waxba ma fiicnayn sababtu waxay tahay ninka la yidhaha cabdilcasiis ibnu alxaaris oo sanadka ku jira oo cabdilwahaab u aabba ah ayaa waxa weeye markaa warkiisa lama aqbalo sheikh weyn buu ahaa laakiin waxa waa simbirirxdo axaadiis buu wadciyey laba xadiis buu wadciyaa la yidhi alimaamu dahabi wuxuu ka odhanaya kitaabkiisa miisaan alictidaal cabdulcasiis ibnu alxaarisi abulxasan altamiimiyu alxambaliyu min ru'asaa'i alxanaabilati wa akaabir albaqaadida yani wuxuu ka mid ahaa culammadii xanaabiladii waaweynayd buu ka mid ahaa iyo markaa culammadii reer bakhdaad ee waaweynayd buu ka mid ahaa liannahu aadaa nafsahu wa wadaca xadiisan aw xadiisayni fii musnad alimaam axmed ha yeeshee naftiisii waa dhibay oo wuxuu ku dhibay xadiis ama laba xadiis buu wadciyo been abuurtay ya xadiis ama laba xadiis ayuu been abuurto musnadka imaam axmed ku darsaday isagu been abuura sheekh la odhan jiray ibnu risqaweyhna wuxuu ka soo naqliyo xaafid ahaa inuu yidhi katabuu calayhi maxdaran bima facal katabuu calayhi maxdaran bima facal maxdar bay u qoreen ay arrinkii ku dawinayaan arrinka u sameeyey fadiixada noocaasa ay ku dawinayaan culammadii markaa ka qortayna waxaa ka mid a ah daaraqudni wakhayruh ayaa ka mid a ah. saas aawadeed asar kale oo saasoo kale uu ku soo wariyey isagoo keenaya miisaanka uu ku soo aroorinaayo dahabi ayuu wuxuu odhanayaa oo iyadana markaa waxawe aabbayaashaa uu sidaa u taxayo sagaalka aabbe ya ayuu wuxuu odhanayaa dahabi almutahamu bihi abulxasani asarkan waxaa lagu tuhmaysanayaa xadiiskan waxaa lagu tuhmaysanayaa abulxasan waa cabdilcasiis ibnulxaaris weeyaani wa aksaru ajdaadihi laa dikra lahum fi taariikhin walaa fi asmaa'i rijaal awoowayaashiisa badankoodana wax xusa kuma leh taariikhda iyo kutubta rijaasha toonna ragga wax soo weriye ee markaa la yaqaano ee laga warramo kama mid ahe waa majaahiil ya miisaanulictidaalka ayuu saas ku odhanaya lisaanka waa u tiirinayaa sheikhu marka uu leeyahay raajac isnaadkiisa waxaad u raajacdaa lisaanka waxaa si fiicnayd inuu baraarujiyo markaa isnaadka inay wax ku sugan yihiin ya lisaanu miisaankana xaafid ibnu xajar baa leh oo ziyaadooyin buu ku sii daray asalkii miisaankuna waa ku jiraa laakiin hadalka aynu sheegaynaa ee ninkan laga sheegay ibnu xajar odhan maaye waxa weeye marka waa soo naqlinayaaye dahabi baa odhanaya marka masderka marka asalka in loo tiiriyo waa ka sii fiican ama la sheegaba dee inuu markaa dahabi leeyahy calaa kulli xaal yacni ninkan warkiisa saasaan markaa mid lagu dirsado aanu ahayn ha yeeshe asarkan dariiq kalena waa laga soo wariyey waxyaalaha musalsalaadkaana sida badan tasalsulku inuu asaxaa waaba iska yaraataa asalka xadiiska ama asar lagu soo wariyey inuu asaxaa waa dhacdaa laakiin sifadan wasfiga tasalsulka ahi inuu asaxaa ma badna saas aawadee imaamu suyuudi waa ka odhanaya wa yaslamu fi tasalsuli min khalalin wa rubbama lam yuusali waxay yaraatay intuu tasalsul nabadgalo khalal ka nabadgalaa waa yar tahay qaliil weeye waxaaba dhici karta inaanu markaa ba aanu ahay wuxuu uhi hada lafdu binaxwihi calaa kulli xaal dariiq kale waa laga soo wariyey oo kan ka roon ayaa laga soo wariyey eh, cali bn abi aalib hadalka laga soo wariyey wa hada lafdu binaxwihi marwiyun can sufyaan athawriyi raximah allahu tacaala lafdigan mid la mida waxaa laga soo wariyey sufyaan athawri ayaa laga soo wariyey ilahay u naxariista khulaasada uu sheikhu inoo sheegaya waxay ku saabsan tahay cabsida ilaahay iyo baqashada allah laga baqanaayo in lagu dadaalo oo daahiran wa baatinan rabbi lagaga baqdo oo waxa weeye markaa kor iyo kalba rabbi laga boqdo oo sir caadba rabbi looga boqdo oo shacaa'irta islaamka iyo waajibaadka islaamka la ilaaliyo oo sunnada la muujiyo oo sunnada dadka loogu yeedho loogu baaqo oo waxa weeye markaa dadka markaa la garansiiyo tawxiidka ilaahay iyo diinka ilaahay yacni la garansiiyo oo lagu baro markaa waxa weeye yacni markaa eh, odhaah iyo markaa ficil mid walba oo cilmiga iyo aqoonta iyo garashada iyo camalfalka iyo dhaqanka wanaagsan iyo aadaabta wanaagsan markaa lagu baro sifaatka wanaagsan lala yimaado oo yani waxa weeye mutaxalliyan birujuula ya yacni si raganimo leh la ysku qurxiyo raganimadii waxaa ku jirta sharcigii dee in lagu adadkaado oo dee ruuxu marka waxa sharcigii wax ka mida aanu yacni cid uga tanaasulin ama ugu xeeban ama ugu xaqlin ya yacni waxaa weeye taasaa markaa rujuuladii ka mid a rujuradii waxaa ka mid ah in waxa weeye markaa sharciga aad loogu dheganaado waajibaadka marka waxay aad loogu camal falo loogu dheganaado markay diin iyo adduunyo noqoto diinka la hormariyo ya saas aawadeed dee marka waxa rujuulada lagu ammaanayo mu'miniinta waa saas weeye ya rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun yacni waxaa laga tilmaamaya wixii adduunyada farahay ka qaadayaan marka waxa weeye faralkii soo xaadiro markaasay cibaadadii iyo salaadii u dhaqaaqayaan hadda waa sidaas min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu llaha calay waxaa laga tilmaamaya rujuula weeye ta looga jeeda waa saas weeye musaahalada iyo samtigana waaynu markaa tilmaannay calaa kulli xaal yani markaa cilmigii waa in lagu camal falaa oo cilmigii lagu dheganaadaa yani marka waa arrin aad yo aad marka u muhima afar dawaamu almuraaqaba yani waxa weeye ilaalinta la ilaalinaayo in aad loogu dadaalo oo dikrigii iyo cibaadadii iyo marka waxa la ilaalinaayo yani in aad loogu dadaalo la daa'imo oo la joogteeyo ilaalinta marka waxa xuska ilaahay la ilaalinaayo ataxalli bidawaami almuraaqabati lilaahi tacaala in laysku qurxiyo yani muraaqabo joogto ah oo qofku waxa weeye marka uu aqoonsan yahay ilaahay inuu arkaayo taalacanayo oo dabeedna marka waxa inuu iska ilaalinayo wax markaa dembi iyo xumaana inuu ku dhaco si aan marka ilaahay ugu arkin xumaan uu ku jiro xumaan uu samaynayo addoonkani si aanu ilaahay u arkin waa inuu xumaantii iska ilaaliyaa iyadoo marka iska jiraayo inuu ilaahay wax xun ku arko ila hadduu wax xun la yimaado wixii xumaaya uu la yimi ilaahay waa arkayaa si aan taasi u dhicin ayuu marka waxaa taa ilaalinaya muraaqabadiina waxay noqonaysaa waa inuu ilaahay u caabudaayo su arkaayo kale an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ataxalli bidawaami almuraaqaba in laysku qurxiyo muraaqabo iyo is-ilaalin joogto ah oo lilaahi tacaala ilaahay u ilaalinaayo taacadiisa iyo cibaadadiisa u ilaalinaayo xasuusan yahay inaynu ilaahay taalacanayo arkaayo si aanu marka ilahay wax xun ugu arag fi siri waalcalan yacni sir iyo marka waxa weeye si sir ah iyo si muuqata yacni mid walba maruu muujisanayo oo calan la imanaayo iyo maruu markaa qarsanayo mid walba saa'iran ilaa rabbika xaalaad u soconayso xagga rabbiga bayna alkhawfi waalrajaa baqasho iyo rajo dhexdood baad ugu soconaysa adoo naxariista ilahayna rajaynaaya cadaabka ilaahayna ka baqanaaya fa innahumaa lilmuslimi kaljanaaxayni liltaa'ir waayo labadaasi cabsida iyo rajada muslimka waxay u yihiin kal janaaxayni sidii laba garab oo kale ay uga dhigan yihiin litaa'iri xaal labadaa garab ay u sugan yihiin shimbirka u sugan yihiin yani shimbirku wuxuu leeyahy laba garab labadaa garab buu ku duulaa labada garab hadduu mid waayo ma duuli karaa maya ma duuli karo yani labadaa isdheeli tiraya ayuu marka waxa yani ku duuli karaa yani waxa weeye maruu markaa garbaha isla dhacayo iyo maruu markaa waxa saa u safaya mid walba garbahaasu ku duulaya marka labada garab oo kaley kaaga dhigan yihiin sida shimbirka labada garab u yihiin oo kale ayaa qofka muslimka ah cabsida iyo rajadu u yihiin marka rajada iyo cabsida waa inuu dheeli tiraa fa aqbil cala allaahi bikulliyatik xagga ilaahay qaabila u jeeso bikulliyatika dhammaantaada xaalaad ku sugan tahay kulliga xagga ilahay u jeeso adoo dhan xagga ilaahay wada qaabila u jeeso walyamtali qalbuka bimaxabbati ha ka buuxsamo qalbigaagu bimaxabbatii jacaylka uu ilaahay jecel yahay wa lisaanuka carabkaaguna ha ka buuxsamo bidikrihi xuska ilaahay uu xusaayo carabkaagu ha ka buuxsamo iyo walistibshaari iyo bushaaraysiga uu ku bushaaraysanayo iyo walfaraxi faraxa uu ku farxayo wasuruuri iyo faraxa uu ku farxayo waa isku dhow yihiin isku macne oo mutaraadifaan biaxkaamihi xukumada ilaahay wa xikamihi iyo xikmooyinka ilaahay ujeeddooyinka ilaahay axkaamta uga jeedo iyo axkaamta ilaahay mid walba aad ku farxayso subxaanahu ilahay isaga xumaan ka nasahnay sheekhu waxuu inoo tilmaamaya raximah raximahullah waa in muraaqaba ula yimaadaa oo waxa weeye markaa daacada ilahay iyo cibaadada ilahay waa inuu ilaaliyaa oo aqoonsadaa inuu ilaahay taalacanayo arkayo yacni mar kasta uu xasuusnaadaa inuu ilaahay arkayo waxaa la yidhahdaa laa tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayk bacdu salaf sida laga soo wariyey ilaahay ha ka yeelin cid ku eegta cidda kuugu liidata haddaad xumaanaha qaarkood istidhahda samee oo ruux aad qadarinayso sharaf leh agtaada oo indhaha kuga hayo ku arkayo ma la iman lahay yaa ama ka soo qaad xumaanaha dadku waa la dhuuntaan xumaantii bannaanka inaad markaa la timaado qof yacnii dee akhasunaas ah oo dee iska quustay oo dee wax alla wuxuu isku falayaa aynu jirin ayaa laga yaabaa de inuu markaa mujaaharada la yimaado oo la soo bambaxo xumaanta oo cidna waxba ka qarsan waayo shaaraca ku sameeyo laakiin qofka in yar oo xushoodii hadday ku jirto de xumaantii waa qarsanaya waa la dhumanaya walismu maa xaka fi sadri wa karihta an yatalica calayka annaas waxaad dadka markaa waxba kala dhuumanaysa aad nacayso inay dadku kugu arkaan de waa shay xun maaha shay wanaagsan marka maadaamay sidaas tahay ilaahay ha ka yeelin cid ku eegtaa cidda kuugu liidata shakhsi sharaf agtaada kudheh hadduu ku eegaayo haddaad marka aanad xumaantii la iman karin markaad ogaatay inaan qof ku eegayn ee ilaahay uun ku arkayo xumaantii haddaad la timaado maxay noqonaysaa dee ilahay lowday laa tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayk allah ha ka yeelin yaa cid ku eegta cidda kuugu liidata haddama aragta markaa saas aawadeed waa inu allah xasuusnaadaa waa inu allah xasuusnaadaa xumaanta markuu is yaha ruuxu samee waa inuu is yidhaahdaa ilaahay baa ku arkaya ilaahay baa ku arkaya saas aawadeed baa laynoo sheegay ruuxa marka waxa weeye isagoo keliya ah ilaahay xusa oo dabeedna marka la ilmeeya fadliga khaaska u leeyi marka waxa weye maruu markaa sir ay tahay iyo mar markuu muujinayo mid walba waa inuu marka waxa waxaweye muraaqabada ilahay isku qurxiya oo daa'imaa oo joogteeyaa oo allah u caabudaa sida allah yani allah u arkayo oo kale an tacbud allaha kaannaka taraa si aad allah arkaysoo kale waa inaad u caabudaa haddaad darajada awoodi kari weydo waa inaad xasuusnaataa inuu allah ku arkayo waxaa layahay maqaamkan muraaqabadu waa laba martabo martabo korayn badan iyo martabo ka sokaysa ta korraynta badani waa maxay waa an tacbud allaha kaannaka taraa waa si inaad ilaahay u caabuddo si aad arkayso kale taa haddaad awoodi kari weydo fain lam takun taraahu fainahu yaraak waa martabadii labaad waa inaad xaqiiqsataa oo niyaddaada ku soo xaadirisaa oo aqoonsataayoo xasuusnaataa inuu allah ku taalacanayo ku arkayo khawfka iyo rajaagana waa in la kulmiyaan muminiinta waxaa lagu ammaanay labadaa inay la imanayaan tatajaafa junuubuhum cani ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca khawfkiiyo rajadii baa la kulminaya labadii ayaa la kulminaya ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab yarjuuna raxmatah wayakhaafuuna cadaabah waxaa laynoo sheegay yacni allah markay caabudayaan waxay la imanayaan khawfkii iyo rajaagii iyo xubbigiibay intaba la imanayaan waa saddex arrin ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila jacaylkii bay markaa laasimsanaysa xagga rabbigood bay ka doonayaan yacni wasiilo iyo markaa tariiqay ugu dhowaadaan jacaylkii bay laasimsanaysa ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatahu wayakhaafuuna cadaaba rajaagii iyo khawfkiina waa la sheego sariix baa loo sheegay saas aawadeed ba culamadu waxay man cabada allaha bilkhawfi walrajaa'i walxubbi fa huwa mu'minun muwaxid saddex ka ilaahay ku caabuda saddexdaas waa maxay waa cabsi oo allah ka baqanaayo cadaabkiisa rajo uu naxariistiisa rajaynaayo laba jacaylu allah jecel yahay waxa agtiisa ana uu doonayo raadinayo oo jannaad iyo raalli ahaansha ah saddexdaa kii ilaahay ku caabudaa fa huwa mu'minu muwaxid waa mu'min muwaxid ah marka waxa way khawfkiiyo rajaagii waa in la kulmiyaa haddii labada mid laga tago ama saddexda xubbigana ku soo daro saddexda haddii mid laga tago khatar buu qof ku sugan yihi waxa la man cabad allaha bilxubbi waxdahu tasandaq hadduu jacayl keliya ilaahay ku caabudo zindiiq buu noqonayaa shareecada waa ka baxaya oo khawf iyo rajaba ka tago sida yuhuuddu waxay doonaan ugu hadlayeen oo kufriyaadka ugu hadlayeen oo kale ugu hadlayaan sida khulaatulmutasawifa kufriyaadka ugu hadleen oo shataxaadka ula yimaadeen kufriyaadka ah oo kalu markaa ula imanayaan waayo qofku hadduu xubbi keliya ciddaa jacayl keliya u qabo ou jecel yahay bes laakiin markaa baqasho uu ka baqanayaana ayna jirin rajo uu wax ka rajaynayaiyo nafci uu ka rajaynayaana ayna jirin dee waxaa dhici karta inuu wuxuu doono ku hadlo so qaarkood ma yidhaahdaan waxa weeye markaa eh, qof intuu qof maago le war waa kalgacal cunaya yacani khayr seegayaa ma jira buu leeyahay wanaagu ka rajaynayaana ma jiro yuhuuddii markay yidhaahdeen annagu markaa ilaahay baa na jecel oo jacayl ay doonay inay ay jacayl sheegteen may jeclaynayn maxay ku hadleen naxnu abnaa' ullahi wa axibbaa'uhu bay yidhahdeen yad ullahi maqluulay yidhaahdeen yaa in allaha faqiirun wa naxnu akhniyaa bay ku hadleen kufriyaad bay ku hadleen marka man cabada allaha bilxubbi waxdahu tasandaq waman cabada allaha bilkhawfi waxdahu fahuwa xaruuri waman cabadahu birajaa'i waxdahu fahu murji ka rajo keliya ilahay ku caabudaana wuxuu noqonaya murji murji buu noqonaya ilahay waa kafuur raxiim ya marka waxa weeye wuxuu ka dhigayaa haddii laa ilaha illa allahu la yidhahdo janna la yska wada gelaya cid naar gelaysa ma jirto raxmadda ilahay baa awsaca raxmadda ilahay baa ballaaran maxaad ka baqaysaas waxaa doonta iska sameen waxaa la rabaa khawfka iyo rajaaga iyo xubbiga intaba in la kulmiyaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk